haddii salaada suux xaafadkeedii ay tahay seenayelaa oo suux salaad lagu jamcayo ma jiree matalan habkii oo magaciis naagti dhiigi qabtii salaada subax yani aakhirkeedii yaa dhiigii asago-ay asago-ay suux kaliyaa ku hasii waalmaay salaada subax aakhirkeedii awaalii aska reestay aska bogsaday salaad subax kaliyaa kuwaajibaa klya hadii akir المغrb hadii idi mana oo dimi ceebkii aska go-oy akir المغrib mgrb keliyaa kuwaajib maxaa yeelay mgrb salaada ka horeyso casr tahay malaba jamciyeynin hadii musaafarna kalaheed hadii safarasna kalahay malaba jamciyeynin keliyaa kuwaajibaayan mgrb keliyaa kuwaajibaa macnaha sidaas waaye cudurka hadii awal durasahay waxaa laweda alo wadaa yani duur keliya baa jira hadii oo awal duur masalan axeebkii yani aska go-oy awal duur aska go-oy masalan aska zuuri awal duura cudurkii azuulay xusne oo keliya iyadana sidii le waay duur keliya waa jiwaa casirkiisa ale waa keligeed awalkiisi ba hadda aakhiraas aayata awalkiiyaa zuulay awalkiiyaa xeebkii ka go-ay waa laga kartaa go go-ay waa laka wati waasha asu yahay doon kaliya kuwaajib ah akrka awlkiisa awlki kayaa kuwaajiba salaadkii aakirka wa aakir hadii dir maxaa kubaxay awlkii awlaad iska go duhurka awlkiisii waktiga awlkiisa duhurka awlkiisi hadii oo diiga aska go-ay naagti waalna waaliga aska bogsaday aska bogsado waxla kuwaajibaa duhur kaliyaa kuwaajibaa casr hadii saahadna casrka hadii subaxas ahay macaaliis wax kaligeedi la kuwaajib aakir lacasr aakir subax akir mrb haday yiin mribka akirkiis cisha hadis yeen sadiila waay awalkaba hadii yiin inta walow balg sabiy magalida idin kale waay intaan kuli saaran waa necbaanay falaa budda waaye in magaciisii zaman oo intii maanic imaanin iska gaari kara haddii taqdiim u ansaxaayo aka ba macnaha dad hadday yihiin ninkii fiyo waay oo weysa waxka qaadi karo horumarinta ma laga reebayne maanic ka reebaa jire waktiga zaman oo qalcaasa soo sheegay waasi ahaayo looma shardihaayo haddii taqdiimka u suuroogi karo wakti horumarin karo maxaa waaye inkisiyoga kaasi sunas ahay qabla waqti an shirka qaato suma saas suma wahay kaasi yani waa mashart ahay waxwe zaman oo halaaka waasi aan qal karo inaa yani waqti gaaro uma shardi ahaa taqdiimna waqtiga farwala usuura waa haddii laakin waxaa la wadaa haddii oo midka oo tafsiimka u banaaneen ha ahaa saarbi duruurada ahayd naasi maslaxaadada ahayd ninkii mutayamimka ahaay kuwaasay waxaa shardi ahaay waktiga geligiisa oo shardi ahaay kuwaas waktiga isugaayen kuwaasay wa ahaa markii waktiga isgalo ay weyse qaadahaye ay naagkii oo magaciiskii daruurada ahaay weyse qaadahaye oo maslaxaadada ahayd marka cubarka ay xirto kabacdi waktiga markaas galo markaas ay weyse qaadahaysa marka horey kadugaysa tubaaduro ma ahno shardiga waxa waaye maki oo yani shardiga waxaa loo shardihaa oo waktigaas gaari karo ninka oo ahaa yani dooradaha ku jari oo qabil manaha miaalka waa waay xeedkeeda awal waqti اcasri zuulay maala xeedkeeda watiga awalkiisa zuulay waktiga waay kagaartaa juz ay ka heli kartaa hal raka lama raka kabacdi iyadoo saas ahaa waa la tata nimankaas yani casr iyo duhr wa duhr wajabaka lamadaa waa jawaabeen intaan le wa waxaa li waman adraka min asalaati rakcatan fi lwaqti faqad adrakaha adaan waqti oo oh, waktiga dhexdiisii salaada dabcata gaaro waktiga dhexdiis oo gaaro salaada waa gaaray sada kumana kanini salaadka gaaray taksiiskeed maxaala ma ahaado jus hadiska gaar mea waxa waaye sabaa kuwajihaysa waa imaadownaa insha allahu taala walow balaga sabiyu fi salaati atamaha waajaahu walow eh. balaga sabiyu inkii hadii baalgo fi salaada salaada dhexdeedii atubaalgo ati atamaraa waa tamimaa tamahaa waa tamimaa waaja'athu salaadii waaja'at waa ugudaysaa salaadii cunugii waa ugudaysaa ala saci manaqawano walow balagat sabii cunugii hadii baalgo manaa adqaangaaro fi salaati salaada dhexdeed ku qaangaaro atama waa tamimahaa salaada waa tamimaa waajaat waa ugudaysaah salaadaas unugaa waajaat waa uguday salaadaas adibta waa uguday hu cunugaas haba saciimana qabano macnaha waxaa loo wadaa misaalka waxa waaya misaalkiisii cunug yaraa suhur xirtay kasoo yar as suhur xirtay kasoo lamada rakac oo bilaab ku jiro sabias ah lamadi rakac bilaab lamadiiaka horeysay cunugaas ahayd lamadii dambe baaligaas baxday lamadii dambe waa baaluqay waa baaluqay ajza'ad waa ugudaysaa salaadaasi oo dugti lamada ragcad kasoo dugti waa ugudaysaa cunugaasi waa ugudaysaa tamaam ayuu waxaanu suurehaa taswiirkeedu waxa waaye haddii oo waxaa lagu baalugaayi ixtiraam in waxaa lagu baalugaayi yani siriirsin bisini amase biixtiraam lagu baalugaayo bisini macquul waaye laakin biixtiraam waxaan yidhi haddii salaada dhexdeedii isku junuubo yani salaada ku jiro amadadii ka badataya ka timid mana anba waa kajiraayibe qalbiga waa jireen bani aadam yahay yani qalbi waxa ugu jireenoo nin iska qalbigiisa fikrayaas ama madadii shaabadii ka badati sabiix soo gaabasa salaada salaada laa babaaba waa laadida salaada taasi anfa silaam hal shiik shuuro waa haysadii oo kusuhaaweyn xawaashida waain qabto suul waxay ku suureeyeen ictilaam haddiis yahay salaadiiba burosi maxaa manaaba ka timid yani nawaaqad lugu waa loo jeeda waa dhahay salaadii waa waa halaawdi be ma suuroobi karo markaas haddii saa loo suureeya ma suuroobi karto waxaa loo kusuuroodaa haddii ictilaam la yiraa waxaa kusuuroodaa waxaad ka simanad inaad soo degtii soo dhawaata ushii dakarka ay soo gashay ushii dakarka ay soo gashay markii ush soo gashay kasoo yani oo yani manada ay soo bixin wila waa kasoo ma soo bixinaad qabti dakarkiisa waa isku celiyi asulaqay kore ugunaqashay waa kujara salaadii waa kuse celi dab asiri dakarkiisi maradii dakarka xataa buriyis magtahay ma siyaa imade lama siyaa ma siyaa imade ee maqawana xaa'ilaad ku qabtay shay xaa'il ah macnaha maradiisad ku qabtay xukunkaas xukunkiisa aa maqda baaligaas hadii laga dhigo khilaaf dulul waa baalugay yani salaadaasi oo baalug unohday saasasku baalug islaamku baalugay oo suurda usoo sheegna laakin rabajibis waa yani waxa waaye waxaa layihaha tacasub baa ku jiraa kan suurada tacasub baa ku jira naadir salaadiis ma gudaysaa kuul waxay leeyihin waxaa fiican usuulay bisilni asku buluug macnaha ma isdarihaayey ameen waay joogay markii salaada xirha dhib waysa waxaa joogaya lania la suuray ahaa nin oo noloshadiisa ogaay matalan maalintii dhalaay adeerkiisaa jooga adoogaa jooga walaalkiisii dad yani ogaaya noloshadiisii oo ogaay yonka macnaha shareeda buluuqda waxaa ku xasilaa marka hadi ixtiraam waxay ku xasilaysaa tamaneeno iyo tama isanka hore tan waxay kuxasilaysaa ablugu wilaala toban shan sano toban shan sano oo qamariye sanadii qamariina waxa waaye saddex boqol iyo kontan iyo afar yoom waay nin oo ogaay maalinka lalaay oo soo xisaac iyo daqiiqa daqiiq oo og yani oo og yani intii halhaas ah labadii ragca inti dugti ay dhasbegi waxa uu ka shay toban shan sano oo oo magaciisa qamariye ah uu ka shay og ogaay markii lalaay oo xisaab deeqaano aw xisaab حتى waxaa la joogaa kama shantiisaa go'day maxaa yeele waxaa xisaab daqiiqa daqiiqa saac saaca inuu ilaahay wada oo ijmaac xisaabay saasaa lagu suuray karaa macnihi bisaaca baa lagu xisaaba ama daqiiqaad haysanada waxa waaye saddex boqol iyo konton iyo afar yoom waaye daabitkiisii waxaa lagu soo dabdiyi horaa soo sheegay shan adduun ad dabtahay hanaadunshi bool nuunkii konton deelka afar haadad ka dabtahay markaas yani saasa suuray cunugii oo saa ahaa xadiisku buluuqo manaa suurayaabkiisa suurayn waxaa waaya layihanka bilaaw haddii ixtilaamka buluuqo waa culus tahay maxaa yeel adi ixtilaamka buluuqo biyo qiimaado salaada ku jiro lama rakac midisiya lamadacdii kalamaadka soo kacaya biyo salaadiaba bursi sheekhu suurowa kalaa in la yidhaha yani mamada kasoo dhacdi waa soo degtay madaxiisa waa kasoo degtay dushay kasoo degtay haawadiii dabasha waa kasoo baxday dakarkay soo gashay waa kasi sanadkiiska gaarti waa khabti ma kasoo baxin waa baaliqu xunkiisi baaliq waaye baaliq waaye baaliqu salaadaasay oo kaa ad ku dugtay an lama rakac oo soo baaliq ahaa ad dugtay oo cilm as aha cunug as ahay lamada rakacne baaliq ahaa ad ku dugtay yani cunugaasay salaadaasay salaadii dhalay ugudaysaa ama adbi kasoo bao waaba gu muhim hadis ogayna yani bisini hadii loo buluuqay bisini ay jaclihiin fuqahada xoogoodi bisini oo yani dadku buluuqi waxa waaye dadku buluuqi shan jir asna soo salaada oo tobniyo an kaamil uu gubinaad galay lama rakacaad jirtay lama rakac dambe haa tobniyo shantii oo konton saddex boqol iyo konton afarta eed waanisa waran dambe macnaheed sida soo sheegna kabiisa iyo basiida kabiisa soo galaysa shan beri iyo ninkaa lagu daraayo nin og halahaad maalinka in laleeyi maa joogi oo fiican masax fiican ule oo xisaabo daqiiqo daqiiqo saac saac oo tiri amaa jooga waxaas ogaadi marka lamada rakac kale asu joogsadii gaanta danima dadis kuga oday angaar waay labadii hora yani iyo labada dambabe salaadiisii duuradi eed hadii casr aha hadii magrib aha hadii suba aha sidii waa ugudaysaa ugudaysaa ahrama biduhri ahrama bilcishaai labadi raka inta waa waa ugudaysaa sanadun waa yaalki iyo wii inta salaadiis olamadana ka horo salaad sunna una qayeysaa maxayna qayeysaa adeegaas labadii raka hormartay oo ilma ahay ad furtay oo weli aad raangaarin maay una sunna u tahay samada dambene waxaa jibaan u naqatay soomkii oo kala waxaa soomi maalintii gelinkeedi hora soom akhirnaada waa qaan gaaray marka waa qaan gaaray soobta waa iska caddaay oo waa waa junuubi manaa ka timi waa kaas fabaluki awal nahaar waxaa tahay cunug aakhir nahaarna waxaa tahay nin weyn waa qaan gaara tahay biqaaqii oo dhamaatay yani siniyaas ku gaaray ixtiraamku ma gaarin awala nahaar sabiyaas ahaay akra maxaad le yani ajat wawdulka amase bacda salaat asbuluwi marki duurka oo amase bacdahaa asbuluugay balaga sabiyu walow balaga sabiyu mahno oo amase bacdahaa asbuluwi bacda salaat askaan gaaray oo bacdahaa asbuluwi أزبلوغي بعد الصلاة أسخان جاري وبعدها البلوي وبعدها بعدها البلوي بعد الصلاة البلوي وبعدها بعدها البلوي ما في دور أسدوكتي معناها وعلى وضع مثالك وعلى ما في دور أسدوكتي askaan doorkana waa joogaa doorkiina waa jooga caada ma lahaan caloshay mana qabado caashiri nabadniga bacdiyaas guruugay yani maxaa nahay maxaa lii falaa icaadata cala saxiixi ficli maayo sameeno oo bacdaha walow balaga fiiha fi salaati bisini samaha cala saxiixi mana qabano oo amasha balaga waa baal cunigi balaga sabiya ba bacdaha yani salaadii bacdigeedas guruugay marka sirti ka bacdi bsn albulug oo daweeri isal waaye waktigana baaqi waaye waxaa heed waktigana waa dhiman yahay waktigana weli waa jooga waay man waktigii waa joogaa salaadiisi waa ugulaysaa walow an jimcati ahaado haddii idraageedii aas suuroobi karo yani waa guda karaas gudashadeedii صaxiixa waaye falaa icaadata aleyhi waajiba cala saxiix mana qabano ducaadu kuma waajibayso xaalkiis kamaalba u doorsoon laakiin adoonta ahayd camal waaye sida madaxseynaas iyo dukatu in la xoreynin oo banaanaay duceesi ala xoreeyey kabacdi markaa kabacdi iidana yani caada caleyha maanin hunsahi oo duhur dugtay nin aas ahay yaa usuul cadaaday dimcadii yani markaasay waa usiirooday inuu dugto waa kulaadimaysaa int صaxiix mana qabano naagtiina sideedaa waay aad ala walow xaadat marأat naasii xabee xeebaay ama la wakti waktigu awalkiisii oo dulna oo waasha ninkii dulna waxay ku jirtaa afcaaشha oo tamikoodi ah la xasriyey sarfiyiinta xasriyaanta nikooa ficil oo magaciisii oo daahirkooda majhuul ah oo musama e waaye junna cunna waxaayaasaasa kamid mao junna ay cunna haloo kamikood kullaha khilaaf inay ku ficlay ahaayeen oo daahirkooda majhuul ah oo iyo cunna iyo aniinoobino daahirka majhuul waaye musamana ama sajuna waa waash intaas awala waqt salaadaas waa waajibtaa hadii qadar alfardi in adraka haduu waxaa la yeelay qadar alfardi fardi qadarkiisa biakasi mumsiniin وإلا no qadr الفrd mkana qadr الفrd وajaba tilka tilka taasa waa jirtaa in adraka qadr الfrd وilaa hadii oo qadr الfrd asalayni falaa ma wujubto allahu ilahiya facaalime macnaha waxaa waaye waktiga markiis galay masalka waxaa waaye waktiga markiis galay usugo oo fardiga laga rabo oo labadii ragcadood oo weli hmm, addukanin maala oo wakti aad galay labadii ragcadood laba ragcadood yani maaho adkhaleelay hadduu musaafir ahaa lahay manaa wuxuu naqa lahay yani qasri ou suubi lahay manaa hadda bagaciisi oo asr suufi haay musaafir ya la marka calem eeno duhri casri cishi waa la marka hayaa waxaa una qalahay in la qasriyaasna qalahay hadduu musaafir asihay in la qasriyo asna qalahay in la qasriyaasna qalahay waktiyaa u galay duhurkii masalan kama gaari karo alhaas saas idoon yani oo soo wareegin alhaas soo wareegsadi iyo soo wareegin iyo yani naasiya xeelki go-ay intaas yani intaas naasi kuxeelaa dhaway wakti ama ninkia waashay haligi waktaas soo wareegin halaas waay waktigana hadii oo asgalo biakati mumkinin aad wakti u kala qadarin qadar oo laga weysaysan karo oo weysadii aska suufi karo arxaas dahaaradiisi haddii fadaruura ay ahe aan ahayn qaybo ma tahay ama se waxaa tahay magaciisii nin oo magaciis naagti masaxaadad ay ahayd maxaa weys ay ka hormarsadaan ma yeeli karin waysadoodii ma hormari karin kuwaas wisaa low laqadara waay naloosi karin qadar lama hado laga dugto laga dugka karo aska gaara haddii ooska geli aska gaari karo amase yani duurkii markaasay waa gaari karaa o lamadii ragcadood oo laga duka karo mumkinin waay lama ragca laga dug karo doorkii waa waajibaya inta xaadat juna awal wqti wajaba tilka in adraka qadar fardi xadiiska haleeli qadar lama rakac laga duuki karo qadar lama rakac mumkin waxa waay qadar lama rakac laga duuki karo xadiiska haleelo aska gaari karo doorkii waa waajiba hadiiska gaari karin maya qadar lama rakac laga duuki karo qadar fardi maali ah alasha xeebkiya ilaa halaas wajaba tilka salaata kalamaad ma ka jamciga lala suubi haayo lala suubi lahaay ma in adraka maanaca ku heli yani awal qadr fardi ahda mumkinin walow salaadaas salaadii musaafirkaadi ay ahaatay wakti ka hori inaasta hormariyo inta yani wesiga mu banaaneen mu banaaneen wajaba maaa wajabat waxaa waajibtaa tilka taas kaliya waajibi si wada jamcihay oo casir ahayd casir adoo ahay yani alaha iska gaari duur mara mawaajibayso awal wakti iska gaari qadar mumkin lama ragcan laysaro lagaweysiisto alahaas kaliya casir awalkii iska gaari duur awalkii iska gaari waa kala mid yani casir awalkii iska gaari cishirha awalkii iska gaari malala yani malala jamcihayninay kaa keliya waajibaa casduurkii keliya waajibaa casirkii keligiisa waajibaa cishii keligii ah waajibaa intaas wax kale adku dari kara male macnihi waxaa lagu leeyahay salaadaas qadrulfardi aska gaari naagta dhiiga ah himidkiido awal wakti waa ka go-ay bacdi qadrulfardi ay ka gaari kartaa lamada rakac qadar laga duki karo qadar lama rakac laga duki karo ay ka gaari kartaa waxaa luu leeyahay salaadaas keliya luu leeyahay haddii ay kasoo herin qadarna fardi ay soo herin oo akfu mumkinin a soo herin falaa luma lahaa qadar yani hal rakac ka gudan raa kasoo herin waqtiga casirka aa kasoo heri yani qadar oo qadar fardi ma kagaarine yani qadar fardi awal waqti waay ka heshay qadar fardi qadar oo qadar fardi aan ahayn aan laga gaari hal rakac laga gaari karin akfu mumkinin lama rakaca la yaraha hadi lasoolays qaato ama in aydu karo hadii watiga ay ku gaarto kaas waktigaas kaliya a waajibaay bor casraas la waajibaay cishii maqribaa la waajibaay hadda kaligood aa waajibaayaan cishii kaligiisa waajiba casarkiina kaligiisa waajiba lugamalaha luma lahaanin qadra alfardi wailaa falaa marka waxa waaye qadaha salaada qadah intaa la siiya dhan waa qadahiya qadayaalkii waaye qadayaalkii waaye qadayahay qadayaa zuuli kufrimadii haddii zuul saas oo kale waaye ilmi haddii zuul saas oo kale waaye akhir alwaqti awal alwaqti inta waaye haddii casir ay tahay duhuraa la waajibaay haddii magrib ay tahay maal casiraas ahaay magribkii bilaa khilaaf intaa waaye qabaha qabeedka salaada waa la soo sheegay waktiyii qabaha ay diidayso insha allah beri mid kala doonaa waxaynu dhiman insha subxaan allah fiiha atamaha waajlasu cala sariihi wablacdaa falaa icaadata cala sariihi abshaada ah. warkiisa ku fiican intaa waa isbogoosan yahay bagaab maxaa ka cabiray waa in balaga in balga hadii aan gaaro saas way in balga haduu aan gaaro o aslama o islaamo o afaafa o tahura walow aakhir lwakti taas bitakbiratin wajhabak intaas ku gaabsada warka macnaha inta salaada ridayso hadii ay zuusho inta salaada ridaysa loo waraamus inta salaada kaa riday salaada wax kaa riday maxaa ahay yani yani sabiinimada kaafirnimadii majnuunnimadii xaailkii nufusadii aakhir waqti bitakbiirati ixsaan alayha kab wajabat salaadii waa waajibtaa saati wuduubu salaadan yani cunugii waa saali xalaad intiis yaraay waxay soo dukanin qabla albuluug waxay soo dukanin dhan waaa laga rabo qaba korkiisi ma ahaanin kafirkiis soo islaamo qofna saas oo kale waaye habuu islaamnimadii horteedii xisbikun dhan maloo haato yani qadala malama soo qodayahaayo macnaa jinoolihii zamanki jini asxabi dhan wixii assoo gudin oo soo dukani dhan yani malaga oo sisoo miisado malaga rabo waktigaas yani waa korkiisima saarneen wax ma ahayn naartii dhiiga qabti intay dhiiga qabti salaadii dukanin kulli horteedii ma ahaa macnaa saas qado malaga rabo walow aakhir alwaqti bitakbiratin hadii takbir wati isku gaaro allahu akbar hadi laga dhagi karo sisaniyani soo sheegni wajaba salaadi waa waajibtaa wabima qablaha faqad waxiilka horeeyey faqadne jumca macnaha waxa waaye waa la fiirihaa marka salaadaasi waa la fiirihaa markay buluugan markay naasaxa inoreysiinta kuli waa la fiirihaa cudura ahay mogta waas hadii cudurkii azuulo waktiga dhexdiisii hadii casr ay tahay jumca meeshaeewaad haddii casraa tahay oo cudurka casarki azuulay aakhir alcasri azuulay duhuraa macigeeda dawaajib aakhir takbiratin ma aho takbirada yani bitakbiratin wajaba walow aakhir alwaqti bitakbirat casr aakhirkiisaya takbira ugaarki iyada iyo magaciisa duhurki lagu jamci jiray ay isla waajibaayaan qadarla barakac ugaari akhir mumkinin meeno asoo mar ينو أنت أمر تمكن فيهما من الأخف في كما كان سري انت هو الشابه في سوء حتى نوعت لها لا من شروط إن طلع العذر وأمكن تقديمها هو معنى وقتها مثل وحوى وقتها وعلى ذلك هذه مكتوبة لا تشد من مسلم آه أو مكلف آه أما سماك أو أو حاشي أو دي يوم مخدمة انت يدفن كور وقتها قال مركز دي وقتها دي انت يدفن كور وقتها قالوا أو waxaa ku waajibaa fardigaashay waa ku waajibaa qadaciisi aa ku waajibaa hadii majnuunkii asmiirsado xaaidadii hadii ayaan fardiga intaas kulli hadii fardiga aad ku galo iidan ay wakti ay duka kartay oo tamkiinka ay gaatay ayna dukanin maaa rabaa laxisaawo yani taas waxaa ku waajibaa fardigaas waa ku waajibaa qada aa ku waajibaa inay oh, qadeeso cudurgii cudurkii tamkiinkeeda waa suumi kartid male qabla اjhud wlxaadi macnaha waxaa loo wadaa bishadi waxa waaye yani inaas moodo waktigeedii dunuunka ka hor xeedka ka hor waxyaaba oo qadarkii waajibka ahay ee kusuu badee salaadii wayseeda iyo maqaxinkii lamadii rakaxdaki kutukaraatay ay joogtay ayna dukanin qabkii dhaar oo xaadka qabtay ay dukanin qabriy xeedka maasuhaas naha barkood waxay kaleeyihin xeedka waa taqrooya <clears throat> waxaa ku ay subaxii saacadii salaada ku ay ah, ama cawadiyaas ka go-ay yani fijirkiyaas ka go-ay jira gaarnas ka go-ay fijirkii waa galay ma dukanin waxaa laga rabaa ah, fijirkaas oh. go-ay aysan haweysani waxaa laga rabaa maxaa yeelay sidaan waay shardiga hawaay saas tahay haddii iska go-os oo bacda fijir iska go-ona saas oo kale waay ilaa goorkii iska joogaayan ba habeysahayaan waa iska jir joogaayan doorka mik la gaaraya qabaysaysaa hadii door yani ay dukani hataa manaa hadii door la duud kabacdi iska joogtay salaad duhur waa rabaa sabaheedi waajiba waay maxaa yeelay taqdiirkeedii qabla wakti waa usuuroowey ilaa yani weerta isdogsi karti tahaaradii waa qaada karti habki macduur oo daruura maqabin ilaa habki oo fardigiisii imam aha ninka hadii fardigiisa imam ahaa ama se naagtii xadadki ama kabkii oo xadadkiis daa'im ahaa habka xadadkiisa daa'imka yaa waayo mustaxaabki waaye hadafil waaye